bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhraf اlanbiyaء wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih wصaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii laba boqol iyo sideetanaad ee ka mid ah min saxiixi muslim raximah اllahu tacaala kitaab اlxaj baynu ku soo jiray waxaa inoo dembeeyey baabkii xurmada maka iyo inaan la ogolayn dhig in lagu daadsho laga ugaadhsado geedaheeda la guro ama la jaro aan la ogolayn waxaa inoo dambeeyey xadiidkii abi shurayx alcadawi baa inoo dambeeyey alcadawi in la yidhaahdo loo nisbeeyey reer bani cadiy muran baa ku jira marka ninkan waxaa laogaya inuu yahay saxaabi reer bani khusaca reer bani cadiy oo qurayshna uusan shuqul ku lahayn wuxuuna caan ku yahay abi shurayx alkacbi alkhusaaci in la yidhaahdo alcadawigaasi marka waa wahan bay bacdu ahlicilmi tilmaamayaan wadaadana waxay leeyihiin isagoo reer bani khusaca waxaa dhici karta inuu xaliif la ahaa reer bani cadiy oo qurayshiyiinoo qoyska uu ka dhashay sayidina cumar radi allahu tacaala tana waa dhici karta xadiidkaas baa xalay inoo dambeeyey baxigiisii khulaasadiisuna waxay ahayd markii sayidina mucaawiya u dhintay radi allahu tacaala wiilkiisa yaziid mucaawiya ayuu u magacaabay inuu khaliif noqdo min bacdi asaga gadaashi inuu ummadda u taliyo intuu noolaana dadku beeco oga qaadi jiray oo hawl la sii ogyahay oo ummadda loo bandhigay bay ahayd nin diiday iyo nin yeelayba oo wilaaddii iyo umaradii bilaadda joogtay aqaaliimta fariintaasu marka mucaawiy u dirayey oo asagoo nool baa beecada loo qaadahayaba oo lalahaa waa cahdi intuu amiirku nool yahay markuu khaliifku dhintana wuxuu noqonayaa ummadda ninkii u talin lahaa hawshaa marka dad badan baa ka bidiiday saxaabada u cadcada waxaa kamid mid ah xusein bn ali bn abi aalib waxaa ka mid ah, ah cabdulaahi bni cumar waxaa ka mid ah cabdulahi bni zubayr waxaa kamid mid ahaa eh, cabdiraxmaan bn abubakr asidiiq baa ka mid ahaa rag badan baa ku jiray oo hawshaa in eh, madaxweynahoo nool eh, cid kale la magacaabo oo la yidhaah khaliifa min bacdihi weliba hadaan laga dhigo dhaxal baashi laga dhigo madaxweynihii wiilkiisa la magacaabo aad bay salafka oga murmeen una diideen fitna ka carar un markii dambena iskaga ogolaadeen amaa cabdiraxmaan abubakar asidiiq asagoo weligii ma ogolaan mucaawina wuu ka diiday meel walba reer ay ka sheegaanna heraqliyatun an hiya buu odhan jiray hawshii heraqle nasaara ay samayn jireen ee markuu mid dhintaba in wiilkiisa uu ku wareejiyo kulamaa halaka qaysarun khalafahu qaysar tawriid liabaa'ihim wa abnaa'ihim hawshaa ma yeelinoo odhan jiray laakiin waxay ku badbaadeen reer cabdiraxmaan abubakar sidiiq wuxuu dhintay mucaawiyo noolba mucaawiyaoo nool hawsha wada oo wiilkayga ogolaadoo beecaqaadada ku haya ayuu geeriyooday cabdulahi bni cumarna wuu diidanoo beeco galay intuu noolaa mucaawiya markuu mucaawiyo dhintay oo yaziid ay reer banu umaya ummad badanna taageertay asagoo beecuu galay oo wuxuu diidanaa madaxweynuhu nool cid kale in lasii caleemo saaroo diidanaa tawriidkana waa diidanaa laakiin markuu dhintay waa iska ogolaado waa yeele markii la cadaadiyo amiirkii joogay madiina uu cadaadiyey marwaan ama ha noqdo ama kii kale marka hore dambe yimid ha noqday ee camr ibnu saciido hadda aynu maraynay xal aan maraynay waxaa soo hadhay cabdullahi bn zubayr iyo iyo xusein bnu caliy xusein markii ay u gacanhadeen reer ciraaq waa kii dhexda lagu dilay oo cubaydilah bnu ziyaad uu dilo xaadiidka waad ogtihiin cabdulaahina cabdullahi bnu zubayrna asagu intuu noolaa mucaawiy intuu noolaa khaliif baan ahay ma odhanayn hawshaa beecada ah oo bacda mucaawiya in yasiid khaliif laga dhugu diidanaa wuxuu kaloo diidanaa madaxweynehoo noolba in axad kala beeca lala galo weli axad la samey baasha tawriid laga dhigo iyagoo reer banu markaa ku maxaabsan jiro oo odhan jiray abubakarba khaliif buu samaystay cumarna khaliif buu samaystay cumaanna waxaa weeye gadaashii shuuraa la galo cali baa la doortay warkaasay akhriyi jireen marka cabdiraxmaan bakar ba aad dood wuxuu jiray oo niman khriban baa tihiin abubakar hadduu khaliif magacaabay ma nin reer bani taymu ma wiilkiisuu magacaabay ayb cumar hadduu cid magacaabo lix shuhur intuu soo saaro uu yidhah ummadda u taliyeen ma nin reer bani magacaabay ma cabdullahi bni buu magacaabay war baashan ee dhaxalka ee dariiqadii nasaara ku wadaan ummadda ka daayuu odhan jir ummaddana talbiiska ka daaya haddee maxaa khuseeya mucaawiya wiilkiisu inuu khaliif ka dhigay iyo sayidina abubakar inuu ummadda u magacaabo cumar maxaa iska khuseeya cumarna ummadda u doorto lixdii naasi waxay ka khayr badan ma jire iska soo saara ninkii ummadda u talin lahaa hal ninoo reer bani cadiyana kuma jirin ninkii saciid ibnu zayd oo qoy qarabahayn wuxuu ku yidhi talada unbuu wax ka mooyeene ma magacaabi kartaan shuurada wax ku dara la tashada laakiin lagama dhigi karo ibn cumarna goobjoog ha noqdo wuu u diiday marka baashan dhaxaltooyada boqortooyada sidii nasaarada iyo gaalada oo kalea looguma horaynin sayidina mucaawiya reer bani dhaqan xun la yimaadeen oo muslimiinta baabiyey buu ahaa dhibkii ka dhacayna waa kan hadda lagu baabaayo xaramkii makiga lagu banaysto xurmadiisu lagu baabaasho ummadda lagu baabiyey waxaa markaa u dambeeyon rabnaa inaan unbaraarujtin keliya nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka hadda aynu maraynay xadiidu abi shurayx alcadawi iyo axaadiidkii ka horaysayba iyo kuwa caawa aynu mari doonnaba waxay ka hadlaayaan wixii maka meelaan ahayn ku banaanaa maka kuma banaano waa talbiiskuu sameeyey alashdaq ninka waxa loogu bixinaynu soo sheegnay nin aftahanu af weyn baabay laakiin sax ma aha sida sababka waxaa weeye xilliguu ka ahaa amiirka ka ahaa madiino ayuu maalin intuu mimbarka nebi maxamed fuulay buu aad sayidina cali u caayay oo ku xadgudbay abu turaab abulxasan ayuu aad u caayay aflagaadeeyey saaduu mimbarka oga degay baa afku marooray afkaa maroray uu soo noqon waay siil baa la yeelay waa la gubay waa la waday socon weyday hadda markuu cabdulahi bin zubar ku weeraray maka ku weeraraya kacbadii duqeeye baabi markuu soo noqdo waxir kadibna wuu dhintay si xunba weliba dhintay oo cabdilmalik baa ka baqay nin dhib badan buu ninkan ahaa camr bnu oo jabbaar oo aniid oo dagaalyahan oo kaartoolaa ah, oo geesi ah waayeel ah nin da'yarna ma ahayn cabdulmeligo nin dhib badan ah ayaa wuxuu dareemay ninka hadduu noolaado inuusan mar dambe asagu hawaysanaynin hawsh ree marwan uusan hawaysanaynin wuu dilay xiili ku dilay laakiin si xun buu u dhintay ninkaa talbiisku ku samey muxuu yidhi sayidinaa abu shurax eh, alkhusaaci muxuu ku yidhi war inaad maka weerarto ood ku duusho ma bannaano dagaalla aad ku qaaddo waa xaaraan nabigaan ka maqlay qisadii dhacday ee iyaga reer binu khusaca qabsatay iyo xaalku sida ahaa buu u sharxay muxuu ku jawaabay wuxuu ku jawaabay maka ma nabadgelinayso nin lagu yeeshay xaq waajiba laa yuciidu caasiyan walaa faaran bidamin walaa faaran bikhurbatin aw bikarbatin khirbana xataa waa la akhriya nin dhagar qaba ama dhiig intuu soo galay ku soo cararay xaramka ama taladii iyo aacadii muslimiinta ka baxay ma badbaadinayso idan talbiis buu sameeyey muxuu ka hadlay sayid bushure wuxuu ka hadlay maka in dagaal lagu qaada inaysan bannaanayn weligeedna ma bannaanaanin ilaa qiyaami saacna bannaanaan mayso nebi maxamedna waxaa loo fasaxay hal saac saaca min nahaar saacadda min nahaarna riwaayada axmed baa taxdiidisay min tuluuci shamsi ila alcasri bay ahayd waaga bergiisa ilaa casr laga gaarhayo intaasa nabiga loo fasaxay inuu ku dagaalamo casarka markuu tukada nabigu wuxuu hi halla joojiyo dagaalka dagaalka ha la joojiyo axad damboo la diri kara ma jiro ilaa bani khusaaca buu reer bani bani bakar buu u fasaxay ilaa ka dhacayso wixii ka dambeey nabigu waa joojiye marka saacaddaasay ahayd idan mako haddii lagu dili karo ninkii xaq lagu yeeshay isagoon wax dhiba aan ka geysanin alxaram almaki isagoon dhib u geysanin ninkii intuu bannaanka dhib kusoo sameye ku soo cararay haddii lagu dhex dili karo oo nin walba meesha magan gala la soo qaban kara haddii xaq lagu leeyaho halkaa lagu dili karo ama xad lagaga oofin karo ama lagu qisaasan karo ama ninkii dowladda ku gacansaydhay meesha lagu dili karo maka maxay kaga duwan bilaadi kale marka mma maka waxa reeban waxaa weeye wixii bannaanaa magaalooyin wixii ku bannaanaabaa maka aan la ogolayn ninkii xaq kaa qaba ma bana in lagu dilo madiino waa bannaanya in lagu dilo baxrayn iyo ciraaq meel kasta in lagu qisaastaa bannaanayd mako shaygii bannaanaa ee xalaasha ama waajibka ah fii hayriha ayaa nabigu mamnuucay calayhi salaatu wasalaam ninkii intuu man dakhalow kaana aaminan weye ninkii intuu dembi soo galo ku soo carara ayada dhexdeedana aan dembiyo dhiig ku daadinin xaramka makiga ah in lagu dhex ma bannaano waa tuu nabigu diidan yahay ee uu le qiyaama saac lama ogolo kufaartu meel kastoy joogaan hee waa lagula dagaalami laakiin nabigu inuu kula dagaalamo xaram almaki fasxa gooni u baahday aayadii qur-aanka ee faqtulmushrikiin xayu wajadtum ma anficin inaad fahantaan baa raba wax laga hadlaayo gaaladu meel kastaa lagula dagaalama oon ka ah ilaa fii dagaal laguma qaadi karo xaramalmaka iyagoo joogan ilaa in la helo idin khaas ah fasax khaas oo ta la siiye saaca min nahaar waana min khasaa'is arasuul calayhi salaat wasalaam axad dambe ku dayan kara laa abubakr walaa cumar walaa hayruhu ama nabigan lamid a odhan kara ama fasxi nabiga laysiiyebaa ana ii taagan odhan kara nabigaa diiday fain tarakhasa axadun biqitaali rasuulilahi fiiha faquluu lahu ina allaha adina lirasuulihi walam yadan lakum riwaayadii axmedna waxay ihi fain tarakhasa mutarakhisun faqaal uxilat lirasuuli اllahi sal lay wasalam faina allaha axalaha lii faquluu lahu faina allaha axalahaa lii walam yuxilaha linaas idan waa khasaa'is rasuul calayh salaat wasalam maxaa laga hadlahayaa bilaada kale wixii ku bannaanaa oo axad in la qisaastaa ama nin dhagar qaba lasoo qabta oo meesha lagu dilaa maka way ka caagan tahay ninkii qaba halkaa gala waxa ku furan keliya intii la godoomiyo oo dhaqaalaha laga gooyo oo salaanta laga gooyo oo cunuqabatayn dhaqaale lagu samay naftu qabato asagu inuu xilliga bannaanka u soo baxo meelaha lagu weydaysto xaramka dhexdiisa laguma taaban karo waa bihi qaala saxaabatu walaa mukhaalifa lahum warka maalikiyi iyo shaaficiye ee akhriyaan iska daaya waa mar mukhaalif lisunna axaadiida sariixada inay khilaafsan yihiin makayna kala mid dhigeen bilaadda kale الصwاaب waa qowl الxanaفiyaةi واlxanaabilaةi وإsxaaq siday qabaan baa saxa waana qowl الصaxaabaةi bilaa mukhaalif afar saxaabi baa iskaga daba tegey ibn cumar شhan ibn cumar cumar ibnu cabaas abu shurayx alcadawi iyo cabdulahi ibnu zubayr maxay qabaan cumar wuxuu odhan jiray ilaahay baan ku dhaartay aabbahay khaaab kii dilay haddaan kacbada iskugu nimaada xaramka ma taabteen buu odhan jiray inaan taabtana ima bannaano waa qatlu kana muxuu ku leeya walaa faaran ina alxarama laa yucuudu caasiin walaa bidamin cumar baa wuxuu leeyahay aabbahay khaaab kii dilay haddaan xaram almaki iskugu nimaadno ma taabte maqsadkuna waxaa weeye shareecadeennu xurmadii maka iyo xaramku u lahaa inay kordhisan mooyeen waxba kamaysan dhimin filjaahiliyatina carab maxay ahayd aabbahood kii dilay xoolahooda kii mooro duugay kii magdheer ay isku dhaxleen intuu dhibka u geysta dartii yay xaramka gudihiisa ma aysan taaban jirin markuu ka baxun bay isugu jireen xurmadii ay xaramku lahaa ama ka lahayd qabla alislaam islaamka ma kordhiyey mise waxbuu ka naaquso ka dhimay markuu sacad bn cubaada uu yidhi maalinka fatxu maka maanta waa maalinka maka la banaysan lahaa nabigaa loo sheeg kadaba sacdun buu nabigu been buu sheegay bal waa yowmu tacdiimi maka wa tacdiimi xurumaat illaah iska ilaali hawsha ayada warkan marka uu la yimid ninkan amiirka waa ta'wiil faasida waana takhsiis linasi alcaami min hayri daliil hadii aan tawiil kale uusan ka badbaadino kufri buu noqon laha mujarad ah iska ilaaliya waxaa lagu takfiiriyey asagii ragga lamidka ah bannaysiga ay bannaysteen xurmooyinka maka iyo saxaabada ay fududaysteen isagii xajaaj iyo cabdilmalik iyo ragga lamidka ahaa hawshaa markaa ku waldameen idan xurmadii maka waxba iskama dhimin in la kordhaymayo fi shariica alislaamiya waxa hadda nabigu diidan yahayna waa wixii bilaadda kale ku bannaanaa maxaa yeelay dadka in dulmi lagu dilo ma bannaanayd fi wa fii hayriha in macaasi iyo dulmi lagu samay bilaadda ilahay miyay bannaanayd ma bannaanayn maxaa bilaadda ilaahay kale ku bannaanaa waxaa ku bannaanaa shayga waajibkii xaqada inaad oofsato haddaba maka haddii xaq walboo laisku yeesho lagu dhex oofsanayo maxay bilaadda kale kaga duwan tahay waxba kagama duwan waa in laisla fahma masalada laga hadlaayo idan maka waxaa reeban oo laga caagan yahay oon la ogolayn wixii waajib ahaa ama ku bannaanaa fii hayriha waana min khasaa'isihaa nabigaana ka dhigay calayhi salaat wasalaam inoona sheegay ilaahay baana ka dhigay macnuhu waa in sidaa loo markiisa markuu war faasid oon macno lahayn weeye yaan lagu khaldami xadaثnii zayd bn xarbin وcubayd الlah bn saciid alyashkuri jamiica can اlwaliid qaala zuhر wuxuu uhi fii xadiiثihi asagoo markuu tabayn xadaثna waliid muslim xadaثna اlawsaaciyu saxaabadaan idiin sheegay cabdulahi bni cumar baan idiin sheegay asna odhan jiray ilaahay baan ku dhaartay qaatilu cumar hadduu igaga soorbaxo alxaram almaki inaan taabtay ima bannaano waa qaatil cumar amiiru lmuminiin majuusigii dilay abulula waad garanaysa halka haddaan iskagu hor imaadna inaan dilay ima bannaanay buu odhan jiray waa khasaa'isu maka cabdullahi bin zubayr baa sidaas samayn jiray nin xadlnin intuu nin soo dilay soo cararay xaramka soo galay ayuu intuu qabtay oo bixiyey yuu bannaanka xilliga lagu qisaastay ibnu cabaas baa ku naqdiy waa khaldantay buuri abadan wuu magan gala lama taaban karo waxay inaad godomiso wuu ku waafaq marka dambe cabdiraman bin zubayr ibnu cabaas baa sidoo kale odhan jiray ibnu cabaasna waa ragga axaadiista warin doona ibnu cumar cumar bn khaaab ibnu cabaas cabdillah bin zubayr iyo saxaabigan hadda maraysayna ahaa abu shurayx alcadawi aw alkhusaaci alkacabi waanadaynu soo marayn saa darteed markuu hawlkan tacliiq ibnu xasan hadal fiican buu leeyahay markuu maraya ninkan xadiidkiisa uu keenay yuu aad u naqdiyey wuxuu ihi laa karaamata lilaiim الshayطaan laiim الshayطaan ninkan u yaqaanaa walaa liman wallaahu اlfaasiq yaziid yaziid mucaawiya faasiqa asagan talada u dhiibay iyo asaga warkooda iyo wax la midka cardaduguu ka dhigay baxdi dheer buu leey xaafidku xataa uu ka garaabay si uu qiimo badanyo waad ka akhrin kartaan kitaab alxuduud meesha u dambaysa xuduudda ma lagu oofsan karaa fi lxaram اlmaki buu baxdi dheer keenay aad u qiimo badan maalikiyi shaaficiyu ku qoslo wuxuu yihi markay laba saxaabioo meel mara arkaan ama saxaabi meel mara arkaan wax khilaafaan ay waayaan waa ijmac bay yidhahdaan shan saxaabaan haynaa walaa mukhaalifa lahum ijmac maxay u garan marhayaan buur waa iyaga maka ka dhigahaya kalbilaad oo sida madiine iyo ciraaq iyo basro loogu oofsanayo xuduudda iyo qisaasta ayaa halkan loogu oofsanaya oo laa tuciidu caasiyan warkii ashdaq bay mareen waxay taqliidiyeen buuri afsaqu khalq illaahi wa afjarihi bay taqliidiyeen oo ay ahayd in lagu radiyo hawsha ayada marka baxdigaasna akhriya dhib ma lah qaala zuhur wuxuu uhi fii xadiiثi xadaثna walid muslim alqurashi xadaثna awsaaci cabdiraxman bn camr xadaثanii yaxya bn kaiir aلطa'i xadaثna abu slm wh bn cabdالرaحman bn cawf الزhri xadaثna abu hurayra radi اllahu tacalى canhu qaal lama fataxa اllah calى rasuuli الlah ilaahay markuu u furay rasuulkiisii makata u furay qaama fi dadku ka dhex joogsada nabigu calayhi salaatu wasalaam faxamid allah ilaahay buu ku mahadshay wa atna caleyh waafaala ammanoo ammaantii buu rakaadiyey uma qaala kadib wuxuu nabigu ina allaha subxaanahu wa tacaala xabasa can makata alfiila ilaahay baa maka ka xabiso ka ay ahl alfiil qolihii maroodiga watay ee ree xabashiyeed ee abrahii ciidankiisii ee ku soo inay baabi'iyaan ayaa ilaahay ka asagoo ilaalinaya xurmada maka ilaalinaya meel lagaga dhaco in allaha xabasa can makata alfiila ay asxaab alfiil ahl alfiil buu wa sallata calayha ilahi wuxuu ku u fasaxay rasuulahu rasuulkiisii wاlmu'miniin idan marka ilaahay subxaanah wa tacaala uu difaacayo mako nimanka deganna waa gaalo mushrikiina kuwa ku soo duulhayaana ka diin fiican u fiirsada hadda abrahaye ciidankiisu nasaaray ahaayeen nasaaray ahaayeen nasaaradu asalkoodu mushrikiin ma aha shirkigu gadaal buu kaga yimi waa taari fiihim kalyahuud iyo nasaaro asalkoodu ahlu tawxiid bay ahaayeen markay axbaartoodii rubaantooda ku qulween oy ku xadgudboona an taraareen baa shirkigu ku yimid asalkoodu marka waa ahlu tawxiid saa darteed baa qur-aanku kala qaadaa mushrikiinta iyo waa kala qaadaa ahlu kitaabka lam yakun aladiina kafaruu min ahli اkitaabi wاlmushrikiina la yidhaahdaa waa la kala duwaya maxaa yeele shirkigu waa taari fiihim asalkuma ahay nasaaray ahayn marka xabasho iyo abra nasaaray ahayn markay ku soo duuleen kuwa degana waa mushrikiin ayagu ilahay khayrkii caabudo oy asnaam oga buuxaan xaramka iyo beytka ilaahay wa maca dalika waa la difaacay iyadoo yahay in xurmada maka lagaga dhaco ama dhiig lagu daadiyo nafs alqadiya wey fasaxaa yarkay ruqsadaa yartae min khasaa'is rasuul mooyeene maka waxaa weeye dhiig xaqa iyo mid baatile midna laguma daadin karo ninka ku soo caran lama agmari karo si kale iyo xeelad kale in loola bixi mooyeene laguma dhex taaban karo laguma dulmiyi karo laguma dili karo laguma dhibaatayn karo xuduudna laguma oofin karo la qisaasi walaa khayrkeed waa naska daahirkiisu waa sidaa ah waana qowlu saxaabati bila khilaaf وsلط عalayha rasuulahu wاlmuminiin wainaha ayadu lan taxila liaxadin kaana qabli oma bannaanayn nin axad iga horeeya aniga riwaayada xadiidkan cinda axmedna walan taxila liaxadi min bacdi axad iga dambeyn u bannaanan mayso axad iga horreeyan looma bannaynin ninka yidhahda marka annaga way noo bannaantay inaan dhiigga qaarka ku daadayno waa maxay muxuu diidan yahay hadalka nabigu beeninaya waa mukadib lirasuul calayh الsalaaة wasalaam walow ta'awulan wainaa uxilat lii waxaa la ii baneeyey saacata min nahaar min طuluuci الshamsi ila اlcasri bay ahayd wainaha lan taxila liaxadin bacdi axad iga dambeeyana u bannaanan mayso mar hadday sidaa tahay dhiigga basa ma aha dhiigga basaba ma ahe waxaa weeye falaa yunafaru sayduha ugaadheeda lama fiijiyo lama kiciyo ugaadheeda tanfiir neef ugaadho iska harhsanaysay cidoodii inaad kiciso ood ku orodo ood ka nixisa lama ogolo waa xaaran kabiira meel kabaa'ir wey neefka asagaad caydhisa hadduu meel ka dhac jabana lagu leeyay dhiiggiis waad bixin neef geela lagu gudi oo lo lagu gudi oo lagu gudi neef korbasu intuu leeg yahay jazaau sayd baa lagaa rabaa sayduha walaa yuqtala lama gooyo shawkuhaa qodaxdeedana geedka qodaxa lama guro ki nacfiga iska badaa qodaxdeeda maxaa yeele maka geedaha qodaxdala ku badnaa galoolka iyo quraca iyo geedahaas ayaa ku badnaa bilcinka iyo waxaasaa ku yaala hadda duunku waa dhamaad guura loo guurahay waxba arki maysaan walaa lama goosto lama goro shawkuhaa qodaxdeeda geedka qodaxda walaa taxilu ma bannaano saaqitatuhaa dhacdadeedu baadida dhacday ee taalladan ma bannaan in la qaado ilaa limunshidi nin yaahdinayo ama haybaarinayo baafinaya mooye intaa kadib khudbadan waa khudbadu nabigu uu jeediyey aroortii dambe ee reer bani khusaca ay xadgudbeen ay dileen ninkii reer bani bakar ay dileen ama reer bani ama reer waman qutila lahu qatiilu ninka axad laga dilo fahuwa bikhayri nadarayn laba daymo midda u wanaagsan buu laba arrimood buu kala dooranaya waman qutila lahu qatiil ay maqtuul ninkii axad laga dilo fahuwa bikhayri nadarayn laba daymata u wanaagsan buu leeyahay ima an yufda in madax furasho la siiyo mag la siiyo wey yufda ay mag inuu qaato boqol halaadoo geela farta laga saaro wa ima an yuqtala in loo dilo uu qisaasta ninkii ninkiisa dilay faqaala cabaas ibn cabdilطalib wuxuu yidhi ila اlidkhira ya rasuul allah ila lidkhira yani man waa taksiir baa ku jira ikhtisaar iyo talkhiis hadalku hadal dheer ba nabi maxamed oo wuxuu yidhi reemako kama maarmi karaan geedka idkhirka la yidhaahdo cawskan kama maarmi karaan waxayna uga maarmi karin guryahay ku dhistaan dabkay ku shiitaan xabaalahay meydka ku xabaashaan wax hawshaa u qaban karoo cawska aan ahaynna jiro ayb waa caws uun maka ka bixi jiray idkhirku waagii dambena waxaa lagu sheegay maqhrib maroo ka meel ka mida ah in laga helay maadheeni iyo dhurbadeeni anagunba iskaga miaashanne ma aha uu ka duwan yahay geedka ka yar xoog badan weeyo ka lama dhaadheer maadheeni ama dhurbadeeni fainaa najcaluhu fii qubuurina wbuyuutan ila idkra lama soo boodin ee markuu nabigu u sheegay in baahi ay jirto kadibna nabigu wuxuu hi ila lidkhira marka inuu soo reebahay min xayu lmacna ayaad moodaa laakiin nabiga calayh salaat wasalaam soo reebay xaqiiqatan asagu cilladan buu sheegay fainaa najcalu fii qubuna wa buyuutina waxaan gelinaa un yeellaa idkhirka fii qubuna xabaalahanaga xabaalaha markaan ruuxa iilduunon xabaallo dhoobadii iyo dhagaxii daldaloolkadi meesha dhexdood baan ku cufnaa halkaasaan ku cubnaa haddii kale xabaasha hagaagi wa buyuutina guryahan ku dhisannaa sanqaaf koraan saarannaa faqaada rasuul ullah ila lidkhira faqaama abu shaah baa istaagay saxaabigaas rajul min ahli ymn abu shahna waa nin reer ymaneed faqaala wuxuu yidhi saxaabigii uktubuu lii ya rasuul allah rasuulka ila ii qora khudbadaan khudbaan aad bay u qiimo badan tahaye hala ii qoro dusha kama qaban kare hala ii qoro faqaala rasuul اllahi uktubuu liabi shaahin u qora xadiidkan abu shaah xadiidka qaybta waxaa ku jirta inay bannaan tahay axaadiidta in la diiwaan geliyo la qoro nahyigu horeeye nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis badan baa ku timid cumarna uu diidi jiray in axaadiista la qoro idan waxaa diiday laba macnaa la sheega macno qoryaa aad oga murmo wabeer cambaareeyaane laakiin aan iska sheegno macnaha koobaad waxaa weeye waxaa laga baqayey axaadiista in caamada qaarkood ay kaga gadmato qur-aanka dadka reer miyiga een ama dheergaradka inaan qoota badan lahayn haddii xadiidka qoritaan lagu bilaabo qur-aankuna uu ku qoranya waraaqiya garbe iyo uu ku qoran in qur xadiid iskaga khaldamo oy kala garan waayaan oy xadiidka qur ka dhigaan qur-aankana dhigaan baa laga baqa ilaa marka qur si fiican loo baranay oo siyaaqiisii iyo nadmigiisii iyo qaabku yahay iyo icjaaskiisa la fahmaayo oo hadda aayad qur-aan la sheeg xata adaad xifsanayn waad garan inaysa xadiid ahayn oo qur-aan kala fahmaysa ilaa hawshu waa loo diiday ciladii laga baqay ikhtilaafka ijtibaaha markuu e, baaba'ayna waa la fasaxay waa ka nabigu li uktubuu liabi shaah cilada labaadee la shawxaan waxaa nabigu diidanaa in laga mashquulo xifdiga qur laba qalbi ma laha laba kitaab iskuma wadi kartid haddadaan firaaqo badan iyo fahmo badan aadan haynin horta balkan hora sug qur-aanka la xifdiyo ha la barto ha lagu tukado ummadda ku biyo dhigo caama iyo ha xifdiyeen haweenku iyo carruurtu ha barteen kadib xadiidkii markaa kadib la qoro marka aduu masaladu ciladan baa loo diiday mooyeene manci mutlaqa ma jirin mar hadday zuushayna waa bannaan xilligana waa fii aakhiri xayaati rasuul alah isalaat wasalaam oo kala baxeen axaadiid iyo ay kala baxeen uktubuu liabi shaahin u qora waa loo qori qaala weliid wuxuu hi muslim alqurashi faqultu lilawsaaciy waxaan ku hi awsaaci maa qowluhu riwaayada hore kuma jirto ii qoran buu yidhi mooyeene wixii loo qori lahaa muusan sheegin markaasa sheekhaygii baan weydiye awsaaci ah, haddaan welidin muslim ahay maxuu ka wadaa iktubuu lii ya rasuul allah qaala wuxuu ihi awsaaci hadihi alkhudbata alatii samicaha min rasuuli illah nabiga ka maqlay ayuu rabaa in loo dhigo oo loo qoro waana loo qoray saxaabigaas magaciisa iyo lama yaqaano waa mashhuur bikunyatihi inuu reeyan yamaneed yahay abushahan la odhan jiray keliya umbaa laga yaqaana wadaaddaa wax sheegsheega laakiin ma sugno xadiika waa xadiiu abi hurayra wey waxaad soo marteen xadiiu abi shurax alcadawi waxaa ka sii horeeyey xadiidku uu ku bilaabay oo ahaa xadiiu ibni cabaas ibnu cabaas waa ninka go ka qaata xaramka hawshiisa iyo xurmadiisa oona soo sheegnay abu shuraexnaasna sidoo kale abu hurayra isagoo lagama hayo fatwo ku saabsan hawsha iyada xadaثnي isxaaq بن maنsuur بn bahram الkwsج أhbarna cubayd الlah بn muسى الcabsi can shayban بn cabdالرaحman الnaxwi can yaحya yaحya بn kaثيir aطaya dad soo maraysan wey أhbarna abu سلمة أنhu samc aba hurayra radi الlahu taعala an yquul ina khuزaacata reer bani khusaaco qatluu waxay dileen rajula min bani leyth min bani leyth min bakr wey ama min bani ley oo min hudayl ah, waa qoyskaas ninkaas qaatilka wax dilay khiraash ibnu umayat alkhusaaci baa loodhan jira qaatilka gacanta la maalinkaas ee wareegtadii jabiyey khiraash ibnu umayat alkhusaaci baa loodhan jiray ninka ree hudayl laga dilay fil jaahiliya dhiiggiisa u daba taagnaayeen ninkaanna waxaa loodhan jiray axmar alkhusaaci axmar maqtuulku waa axmar qaatilkuna waa khiraash ibnu umayat alkhusaaci ninka laakiin ree hudayla la dilay ama reer bani bakre la dilay ama reer bani la dilay magaciisa lama sheeg ana khusaacata qataluu waxay rajulan bay min bani layta caama fatxi makkata sanadkii maka la furtay maxay u dileen biqatiilin minhum ay bimaqtuulin minhum mid ayaga laga dilo ka tirsanaayo axmar lo odhan jiray qataluuhu ninkay dileen dambee reer bani layt mushrikun isagoo mushrik riwaayada axmed qataluuhu wahwa mushrik isagoo mushrigay dileen riwaayada kale waxay yidhi caqadaat alfatx calaa rajulin min hudayl calaa rajulin min hudayl faubira bidalika waxaa loo sheegay rasuul lahi baa loo sheegay calayh isalaat wasalaam farakiba raaxilatu hashiisii gaadikiisii buu koray fakhaaba nabigaa khudbeeyey bacda duhri buu khudbeeyey faqaala wuxuu uhi ina allaha xabasa can maka talfiil khudbadan marka waa tii dambaysay ilaahay maka wuxuu ka xanibay oo ka hor istaagay qolihii maroodiga watisayn dhiigga u daadeen walow dhiig mushriba alla ka dhigo dhiig mushrik ba allah ka dhigo wasalata calayha rasuulahu wاlmuminiin muminiintii rasuulkuiba ilahay ku sallidoo u fasaxay alaa wainaha lam taxila liaxadin qabli ogaada aniga axad iga horre oma bannaanaanin walan taxila liaxadin bacdii axad aniga iga dambayn u bannaanan mayso inuu dhiig ku daadiy ama ku dilo alaa wainaha uxila lii saacata min annahaar wakhti kooban oo bacda alfajar bacda uluuci shams ilaa casarka ayaa la ii fasaxay alaa wainaha saacatii haadihi xilligan haddaan hadlayan taaganahay ee maalinkii labaad ee fatxa maka furtay ah xaraamun ay muxaramatun calaykum waa laydinka xarimay in haddii ku daadisaan bixaqin aw bibaailin laydin ogolo lanna waa nakara fii siyaaqi اnafyi wاnnahyi tacum wax laga soo reebi karan ma jiro lanna waxaa nabigaadi lam taxila liaxadin qabli walan taxila liaxadin bacdi meel laga mara ma lah waana fahmu الصaxaaba bilaa mukhaalif laa yukhbatu lama garaaco shawkuhaa qodaxdeeda lama garaaco khabdigu waa marka xoolaha geedaha abqada looga daadinayo hangool baa intii la suro yaa la ruuxaa ama ul dheer baa lagu garaaca abqada iyo waxaad rabto aad soo daadiso goyn iskaba daaye nabax weye lama garaaci karo geedkii geedkeedii taagnaa ul laguma gara dhufan karo ushaasoo laamaheedii jijabin karta laa yubadu lama garaaco shawka geedkeeda qodaxa lama garaac walaa yucdadu lama gooyo shajaruha geedkeeda bir loolama tago walaa yaltaqidu saaqitataha dhacdadeedana ma qaado ilaa munshidu nin yaahdinaya mooye waman qutila lahu qatiilun axadkii ruux laga dilo fahuwa bikhayri nadarayni xagga diyada iyo magta iyo qisaasta laba daymatii u ron buu leey asaga kala dooranaya ima an yucطaa in diya la siiyo yacni addiya in mag la siiyo wa ima an yuqaada ahl qatiil dadkii wax laga dilay ahalkoodii qisaas in la siiyo qaatilka loo soo qabto qaala wuxuu ihi marka saxaabiga abu hurayra fajaءa rajulu nin baa yimid min ahli yamani ah yuqaalu abu shaahin la yidhaahdo faqala wuxuu uktub lii ya rasuul allah rasuulka ilaah khudbadan ha lay dhigo ha lay qoro faqaala uktub ila abi shaahin faqaala rajul min quraysh nin quraysh ka tirsan wuxuu yidhi doo cabaas baa loo jeedaaye ila lidka nabi allow geedaha aan la taaban karin in la goyn karin nagaarhka iyo geed weynba waxaad ka soo reebtaa idkhirka faina najcalhu fii buyuutina waqubuurina faqaala rasul sal l slam ila اlidkhira idkhirka mooye bab nahyi can xamli silaax bimakata bilaa xaajatin wuxuu baab yahay annahyu can xamli silaaxi in layska reebay hubka هبك إن لقات بمكة بلا حاجة dan la'aan idoon daruuro jirin oon cabsi jirin hub inaan la qaadan karin qori inaan la qaadan karin inaan seef la qaadan karin inaan waran la qaadan karin uu kii sayidina ibni cumar uu ku yidhi xajaaj ku inkaroo yidhi dembigii dhibkao dhanba waxaa galay ninka ummadda amray fii xaram illaahi in hub lagu qaato ayb xadanii سلام بن شhبيب المسمعي قال xadna بن أعين بن أعين عفوا وxسن محمد بن أعين الحراني xadثna معقي بن عبيد الله الجزري can abi zubayr muxamed can jaabir cabdillahi alansari radi allahu tacaala canhu qaal samictu nabiya yaquul samictu nabiya nabigaan maqlay sal allahu caleh wasalam yaquul asagoo leh laa yaxilu liaxadikum midkiin ooma bannaano an yaxmila bimakkata maka inuu ku qaato oo ku wato asilaaxa hub uu ku wato xadiidka ibni xibbaan iyo abu cawaana soo saara riwaayadii marka axmedna litaalin bay ku daraysay idan hubka in la qaata lama ogoro mako iyo xaaje inay wactaba mooye dhiig laguma daadin karo bixaqin walaa bibaaطinin xurmadeeda meel lagaga dhici maayo idan haddii axad magan galana waa la dayn faraha laga qaadi si kale unbaa loo xeladaysan xillu asagoo soo baxo bannaanka iskeenay ama intii la cunaqabatay naftu ay qabato bannaanka u soo booday unbaa la raadsanaya beydka ilahay waa in laga leexo baabu jawaaزi dukuuli makata bغayri ixraam wuxuu baab yahay maka in la geli karo adoon cumrihi xaj midna soo xidhanin jamaaca min aslf wاlkhalafba waxay qabaan maka inaad gasho ma bannaano adoon aan xaj xidhannin ama aan cumro xidhannin min hayr ixraam maka lama geli karo waxay ka soo reebeen keliya ninka yatakarar ilayha ninka ku soo aan ka maarmaynin sida qolyaha xaabada gurtoo kale ama ganacsatada oo kale wax keenoo kale ee maanta iman oo berri iman oo beri dambe iman oo caawa soo geli qofka haddii mar kasta xaj soo xidho lama dhihi karay dheh oo ixraamkii waa dhib mashaqu noqonaya laakiin ninka marmar iyo u dambeer qaaqila yimaada maka ma soo geli karo ilaa muctamiran hadday xilli xaj tahayn xaj soo xidhan haddii kale cumruu soo xidhanaya halkaasay la mareen idan nebi maxamed baa soo galay asagoon ku soo noqnoqon jirin hee bikayri ixraam goormuu galay yowma fatxi maka waatana xaadaana cabdullah bn maslamata alqacnabiy waxanu yaxya annaysaabuuri waquutaybatu bnu saciid albaqlaani ama alqacnabiyu cabdullah soma asagu faqala wuxu uhi qara'tu cala malik bni anas baan ku dul akhriyey waama qutayba faqaala xadaana malikun wa qaala yaxya isagu wuxu uhi wallafdu lahu midhahan sheegi doon asagaa iska leey qultu limaalikin waxaan ku odhi shuyuukhda muslim si ay u kala eh, duwan yihiin xagga eh, taxamulkooda iyo addahooda ayuu rabaa inuu sheego qultu limaalikin waxaan ku uhi axadaaka ma kuu tabiye ibnu shaab الzuhri can anas bn maalik ma kaaga tabiye ana nabi sal slm nabigu dakhala inuu gala makata maka caama alfatxi sanadkii furashada wa calaa ra'sihi isagoo madaxiisu uu yahay mikfarun halmad ama koofeed bireed miqfarku min alkhafri baa laga keenay wa huwa asatru kadalika alkhufraan maadaama miqfarku madaxaada qarinayo oo intaa madaxaada uu timahaada asturayo saasaa miqfar loo yidhi waa halmad ama waa koofiyad bireed la gashado seefta iyo waranka iyo yada iyo nabarka ugu dhacay la yskaga dhigo nabi maxamed baa maka soo gala wacalaa rasihi lmikfaru waa hogaamiye dagaal weye milatari ahaanbu nabiga ku soo galay marka waa in uu diyaargarooba asbaabta uu qaato si ummaddiisu ugu dayato laakiin nabigu waa ogaan waxba la yeeli karin wallahu yacsimuka min annaas intay soo degtay bini aadan sixir sixir iyo xanuun qabta iyo xagasho mooyeen inaan nafta laga goyn karin nabigu waa ogaa kala duwan tahay nabigu waa dhaawici kara calayh isalaat wasalaam wuu xanuunsan karaa sixirkaa qaban kara hargabkiin ku dhaca ku dhiciy mid ka daran weliba oo idinka xanuun cuslaa laakiin bini aadamku waa maxay wallahu yacsimuka min annaas ay min qatlihim sida ambiyada qaarkood loo laayay ama loo dilay nabi allo lagu dili maayo dacwada iyo diinka faafi baa layidhi ayib laakiin ummadduu rabaa nabigu inay ku dayato falamaa naasacahu markuu nabigu siibay miqfarkii halmadka iska dhigay oo dagaal ku dhammaaday oy quraysh isdhiibtay wixii kalena nabigu ammaan siiyey nabadgelyaad helaysaan isdhiiba jaaahu rajul nin baa u yimid faqaala wuxuu yidhi ibnu khatal nabi allow mutacalliqun wuxuu ku dhegan yahay biastaari alkacbati kacbada daahiyaheedii iyo maryaheedii buu haystaa maxaanu ku samaynaa faqaala uqtuluuhu nabigu dilu yidhi faqaala maalik wuxuu nacam haa waa ii tabiyey ilan su-aal baa la weydiiyeoo ardaygiisii waxaa weydiiye yaxya axadaaka ibnu shihaabin can fulan can an annahu qaala kada qaala nacam nacam xataa hadduusan dhihin sida raajixa waa samaac wey mar haddii sheikhu asagoo soo jeedo faahim ah fahmaya waxaa la sheegaya xadiidka axaadiidka fulaanun can fulaan kadibna uu ka aamus oo haddana la sii wado inuu nacam yidhi baa laga soo qaadaya lianna qaraa'inta meesha taalla alxaaliya walmaqaamiya kutusahaya inuu sheikhu hadduusan muqafal ahayn uu yidhayahay sax weeye laakiin nacamtaa ka fiican qarinat اlxaal ma lagu kaaftoomi samaya isku khilaafeen ahlu xadiidku wاsawaabu aliktifaau bidalika sawaaba calى khilaafin fiih ibnu khatalkani waa ninkii dhibka badnaa cabdulcuza iyo cabdulaahi baa la sheegaa intuu magacyo badan baa la sheegsheegaaye nin qurashi uu ahaa wuu islaamay kadibna wuu hijroodayba bal haajara ila rasuul madiinuu tegey saxaabaduu ka mid ahaa waagi wuxuu ku biirayba katabat اlwaxyi qolyaha qur-aanka markuu soo doga nin far quruxsanoo kaatibuu ahaa waagii dambe isagoo safar midna oga yarbaxay yaa nin muslim u khidmaynayo khaadimkiisaaba isku yardhaceen wuxuu u diray buu qaban waayey wuu qoonsaday seef muu la laacay shaf ninkii baa dhintay yaan lagu qisaasin biro wuu cararay makuu cararay kadibna wuxuu waaban ka noqday waxaan aaminsanaa uu gaaloobay irtada can اlislaam bacdama aslama wahaajara wa saara min katabat اlwaxy wadaad fundooyba ogu darana mogta in badan baan idin sheegay ka tegey ninka muslimiinta ogu neceb ee ogu afxun ee ogu colaad kulub noqday fanaanuu samaystay laba islaamood buu u yadho fanaanyo wuxuu yidhi muslimiinta u heesa u buraanbura afka kaga noolaada asagoo naclad bu sidaa u saydhahaya nabigu markuu maka soo aaday buu asaga iyo dhowr nin nin sabaab ibnu qays loo jiray iyo labadii fannaane baramburayse heesayaashii naagaha dumarka ahaa iyo cabdulaahi ibn abi sarxi oo cumaan iskooyo ayaan xagga nugmada dhowr nin buu wuxuu ihi imaanka afarta ah ayagu xilli iyo xaram waa lagu dilayaa ree makada aan idhi aamin kuma jiraan man dakhala daara abi sufyan wa aamin kuma jiraan dadka lai banneeyey ee inta fasaxa ii taagan yahan lagumaaday ku jiraan markaasu wuu ogaan colaadda loo qabe iyo carada loo qabee kacbadu ah yuu ku cararo u qabsaday nabigaa loo soo sheegay kacbadu xurmadii kada cinda almuslimiin wuu og yahay fil jaahiliya wuu og yahay wuxu ri ku badbaadaysaa ma badbaadaani ma baryaan baa u soo baxay cuqlaa adiga kuu baxay haddaan kuu curaaftagay bur sayidku ama <laughs> qolyaha xadha waa loo tiiriyahay sayidku ma laha almuhim ninka xamranaa u soo baxay nebigu wuxuu ihi dila walow kaana mutacalliqan masjidka ha ku jiro weliba masjidka ha kaga sii jiroe kacbada ha ku dheganaado fainahu aada allaha warasuula wاlmuminiin ninka isagaa ah. marka mawdkaa gaardhiyey maxalushaahidku marka waa maxay nabi maxamed baa maka soo galay calaa ra'si lmikfaru min hayri ixraamin yowma fatxi maka markuu nabigu tegay oo xunayn ka soo laabtay oo hawshii reer daa'ifii haqiif dhammaatay jicraanoo ka soo cumraystay laakiin maalinka hore biduuni ixraam buu galay qolyaha ku khaldamo oo qolyaha yidhi nabigu calayh salaat waslam wuxuu dilay ibnu khatal bacdamaa yaa waxay deliishadaan oy leeyihiin xuduudda waa lagu oofin karaa murtadka waa lagu dili karaa waayna ka hoos baxday fasxuuha min min طuluuci اlfajri ila alcasri buu ahaa nabigu markuu intuu miqfir dhigay duhurka uu tukaday casarna aan la gaadhin baa loo sheegay ibnu khatal inuu ku dhegan yahay nusuustaana caddaysay ibnu khatal wuxuu ku dhintay fi الsaacati alatii udina fiiha الrasuul qatligii qitaalka loo fasaxay bay ahayd oo ahayd min طuluuci الshamsi ila اlcasr casarka wixii ka dambeeyey wuxuu hi ilaa ree khusaca waxaan kan wax ma taaban karaan ayaguna xal ilaa qoraxda ka dhacaysa ma taaban kartaa wix ka dambeya wax ma taaban kartaa waagii ka baryey bay yay nin dileen ay waayeen oo ayaga dhiig ka qabay nabigu wuxuu ka dhigayna waad soo marteen xadaثna yaحya bnu yaحya التmimi وqutaybaة bnu سacيid الثقفي qaala yaحya wuxuu hi أhbarana wqaala qutaybatu xadaana mucaa bnu camaar adduhni addahanina wadaada ahri laakiin asawaab inuu duhni la ahriyo ayib oo uu yahay jilib ama raas reer bajiilaa uu ka soo jeedo can abi zubayr muxamed can jaabni cabdilah alansariya radi allahu tacala canhum ana rasul sal slm dakhala makata nabiga makuu galay waqaala qutayba dakhala yowma fatxi maka maka dakhala yowma fatxi makuu nabigu galay wa calayhi cimaamatu sawda asagoo cimaamad madow qaba bغayri xraamin xaggana uusan idhan w soo idhan ay cumar midnaba wفi riwaayati qutayb waxaa ku yimid qaala xadaثana abu zubayr can jaabirin ikhtilaafkii u dhexeeyey shuyuukhdiisu inoo sheegaya idan xadiidka hore waxaanu soo maray nabigaa maka galay calىa ra'si اlmikfaru isagoo halmad ama koofid bereed qaba riwaayadana waxay sheegaysaa nabigaa maka galay asagoo qaba umaamad madow isma diidayaano halmad buu nabigu qabay calayh salat hoostan waxaa gu duubnayd cumaamadu iska xijinayo birta culayskeedii iyo xagashadeedii iyo dhididkeedii iyo muxuu ahaa mirirkeeda oo haddaad bir madaxa gashato waxna un kaa xigin way ku kala goynaysaa dagaal baa la geli waa la ordi waa la dagaalamaya waxaa kaloo culamada qaarkood ay sheegeen halmadku nabigu marka hore uu soo gelayay buu qabay markuu masaajidka yimid ee dagaalkii dhamaaday ee duurku nabigu u tukaday hal mudhib iska siibay kadibna cumaamad madow ayuu duubtay cumaamadaas waatuu ku khudbeeyey oo ummad markuu la hadlay uu ku khudbeeyo wahada huwa asawaab waxaa kal marka ku jirta lagu khudbayn karo oo masaajidda lagu muxaadarayn karo dharka madow adoo qaba dharka madowna la xidhan karo labadu way bannaan yihiin lakiin waxaa badan khayru iyaabikum al albayaad dharka biidka ayaa ka khayr badan midka madow laakiin shayga madow waa midab aad u dahaa layidhi midab aad u daha wey tafaa'ul buu ka xaalad dagaal col culusna waa wadoo kun ah oo markay saa u dhaqaaqan higil madow noqonaya inuu islaamku meesha ku dego oo ku biyadhigo oo maka weligeed sida ay waa tafaa'ul midabka madowbal waa midabyada xagga ugu raagid badan midabyada marka xagga ay dhammaanaya ama liinbaxayaan xadثna علي بن xakيم الأwdiي qال أhbarna شhريك بن cabd للhi النخعي buu can camaar الduhni شhariik baa ninka ka horrey mutaabacaynhaye ahaa jamaacadii qutayba jamacadii qutayba ka qaadanaysa jamacadii qutayba uu ka mid ah ujeeda cafwan can abi الزubayr can jaabir بن cabd لlah الأنsاrي radي الlahu taعالى canهuma أن النabiya dakhala yowma fatxi makata ayuu maka galay wa calayhi sawda isagoo cumaamad madow nabigu u duuban galay bimacnaa haddii adoo joogo lagugu arko waad qabtay weeye macnaheedu ama waad duubatayba ama halmadkay ka hoosaysay ama nabigu dib buu ka xidhay xadaana yaxya bnu yaxya wa isxaaq bn ibraahim qaala akhbarna wakiic can musaawir ibni siwaar ibn cabdilxamiid alwaraaq can jacfar bni camr bni xurayثin can abi abi camr bni xurayث min sakhaari saxaaba lagu tiriya waa reer bani makhsuum أن رsuل اه صل ل sلم haطب الناaس nabiga ummadda u khudbeeyo waaniyey wa calayhi cimaamaة sawda isagoo cimaamad madow qaba ama markuu hal madka iska dhigay hoos ugu dubnayd ama nabigu dib buu ka xidhay وxadaثna abu bكر بن abi shaybة والxaسن الxalwاني xaسن بن علي الxulwاني cafوا أbu محamed قال xadaثna abu أسامة xmاad بن أسامة عن musاwir بن siwاr بن cabdالxamيد الwراq qaala musاwir wuxuu yidhi xadaثnii w fii riwaayaة اxulwani waxaa ku yimid qaala musawir wuxuu ihi samictu jacfar bna camr bni xurayf baan maqlay can abiihi qaal kaanii anduru waxaad moodaa inaan eegayo ilaa rasuulilah rasuulka ilah inaan hadda fiirinayaad moodaa cala mimbari mimbarka dushi saaran wa calayhi cimaamaة sawda asagoo cimaamad madow qaba qad arkhaa uu raariciyey طarafayha labadeeda fiidood bayna katifayhi labadiisa garab dhexdooda labada fidood cumaaddu markuu nabigu duubtay buu xagga dambe ka sii daayo labada garab ayuu ka riday walam yaqul abu bakr bn abi shayb muusan odhanin cala almimbari ile rag isku ladhnaaye shuyuukhdu isku ladhay abu bakr bn abi iyo xasan ibn cali alxulaami baa isku ladhnaa abu maxamed baa isku marka intan cala almimbar waa riwaayadii xulwaani weeye ee maa ibn abi shayba wayna iman doontaa fi kitaab libaas iyadoo faahfaahsan xukumka cumamada iyo qaabka loo duubto iyo dawaa'ibteeda xagga miyaa laga tuuri mise dhegtaa lasoo marin oo garabka laga soo ridi kitab libaas bayna ku gaari doonaa insha allahu tacala markuu mukararka xadiidka baynu ku gaari doonaa insha allah baabu fadli اlmadinati wa ducaaءi الnabiyi fiiha biاlbarakati wa bayaani taxriimiha wa taxriimi saydiha wa shajariha wa bayaani xuduudi xaramiha maka haddii la soo dhammeeyey madiine ka warama salafku waxay isku maandhaafeen maka iyo madiino keebaa fad in la dego jamaaca waxay min ahli cilmi waxay yidhaahdeen madiina fadli in la dego madiina fadli in la dego laba cilayna sheegano waxay yidhaahdeen maka degitaankeedu xoogo waa masala fiiha nadar kow markaad maka degto ood guri kuu noqoto ood ku badato waaga dambe waxaad fudaysani xurmadeeda qiimaheeda iyo sharafteeda agtaada waxay ka noqon shay caadi ah nairobi inaad joogto un baadmoodiya isli xaafadda dhiiqadaad dhex taagan tahay idan deganaanshihii iyo guri ka gadashadii iyo ku noqnoqodkii hadduu keenayo xurmadii maka inay agtaada ku yaraato oo qalbigaadu ay ku weynaan weydo hadda waxa keenaya waa wasiilada keenaysa waa maxay waa in la joojiyo halkaasay la mareen saa darteed waxaa lagu maamaaha ahlu maka abcadu min maka la yidhahdaa dadka ugu xurma daran ee ugu xurma in la qiimiyo la qadiriya kacbada ugu fog waa reer mako haaliban culummada lagama hadlayo shacabka laga hadlaya badankood nin culmo asagu u yimid baa meeshan ka faaidaysatoodo asagu eh, axaadiia garanhayo oo dee kuba cibaadaysan mooyeene waxaa laga yaaba inaad aragto afartan sano nin maka joogo weliga aan cumraysan xaggan aan xajiyin indhahan saar anugu nin l abaatan iyo ko joogay igu yidhi labaatan iyo ko sano aniga intaan arkaan idiin sheegaya weligayna ma cumraysan mana xajiyin buuri shee cabdiqaadir maxaad tidhi wagaade cabdiqaadir xuseen wuxuu ku yidhi nin toddobaatan jiroo dheyga waxaan saaray in badan buu sacuudiga joogi jiray cabdiqaadir hadda maaha anoo kale maaha la socda waa dhowd buu ka yimid marka toddobaatan jir waxaan arkay kacbada agteeda degan weliga aan cumre saxka aan xajiyin marka ahlu makata abcadu min maka deganka marka aad degayso wuxuu keenayaa inay kacbadu ku yaraato eh, ku yaraado ixtiraamkeeda kugu yaraado aad quurhsato fududaysato wax weyn kula noqon weydo magaalo caadi ay kuu noqoto mar hadday sidaa tahay yaan la degin badheen jamaca min salaf intii laga fogaado adoo u haliilahaya oo caliyadu kaa daadan imow war waxaa kaloo yidhahdeen waxaa kaloo loo diidayaa macaasi baad ku geli bani aadam baad tahay dhacdhac dayn maysid wاlcisyaanu fii xaram اllaahi ashaddu min alcisyaani fi اlxil meel walboo fadli badan iyo goob walboo khayr badan hawaabka lagu sameeyo iyo camalka lagu sameeyo iyo biriga iyo khayrka lagu sameeyo meelaha kale uu ka fican yahy soo maa ha dembiga lagu galana dembiyada uu ka daran yahay marka adoo nairobi dembi ku gala waxaa ka khatarsan fii xaram illaahi wa beyt illaahi alxaraam inaad ku dambaabdo ka daran halka inaad ku dambaabto wax ka culus ma jiro mar haddii dembigeedina khatar uu yahay dembina biniaadamsan daynaynin deganka la degahayana fudaysi uu keenahayo kacbada la fudaysta laga faaday yidhahdeen madiina ha la waxbaa ka jira wuxuu leeyahay waad maqlaysa miya mise ku soo celiyaa laguma soo celin karaan iska daay marka hawshaasi waa muhiim jiddan laakiin madiino madiino nabiga baa ku xaban calayhi salaatu wasalaam raadka nabigaa qoyan masjidkiisi waaka meeshuu nabigu ku lugan jiray qabrigiisi waaka marka lagu idhaahdo oo abubakar baa kana cumar wadnaha ku dila waa weligaa marka madiine xurmada inay kugu yaraato way adagta laakiin maka way ka duwanta mar hadday sidaa tahay ninkii xaram degahaya madiine ha degay dheheen makana ha ka fogaado ha u soo haliilo yuusan dhex degin laakiin labaduba waa la degi karaa laakiin waa inaad iska ilaalisaan uun inaad noqotaan min abcad الnaasi min maka min beyt اllahi اxaram iska ilaaliya wuxuu baab yahay madiina fadligeeda iyo wa ducaai nabiy nabiga ducadu ku duceeye fiiha fi lmadiinati bilbaraka ilahi inuu barakeeyo ku duceeyey wa bayaani taxriimiha inay xurmo leedahay madiino ka xurmati maka in la caddeeyo wa taxriimi sayda ugaadheedu inayna bannaayn la caddeeyo iyo wa shajara geedaha in la guro wa bayaani xuduudi xaramiha inta xaramkeeda xaramkeeda xuduudisa in la caddeeyo intee xaram madiino dhan baa xaramise ilaa intaasaa xaram ah xadثna qتaybaة بن سacيid qال xadثna cabdالعaزيiز yعnي بn mحamed الdaraawardiي cafوا can cmr بn yaحyى الmaazini can cabaad بn تmيم الأnsاrي can camihi adeerkii cabdالlahi بn زayd cabdالlahi بn زayd بn cاasim الmaazini أna rasul اله صلى اه عليه sسلم qaal إna إbrahima nabiy llahi ibrahim xarama wuxuu weynay oo xarima mamnuucuu ka dhigay makata maka ka dhigay wadacaa liahliha dadkii deganaana waa u duceeyo alluu u baryey xalaynu soo maray inaan bini aadamma ka xarimin oo ilaahay uu xarimay yowma khalaqa asamaawaati walard qaabka loo jamcinhayna xalaa idiin soo hormariyay soo ma ahayn ayb wainii anuguna xaramtu lmadiinata madiinan xarimay haddaa ibraahim wiilkiisi ah aabbihii haddii ninkii raacay hadda muxuu bi'iyey kamaa xarama ibraahimu maka suu u muujiyey bannaanka u dhigay wainii dacawtu fii saaciha anugu waxaan alla ku baryey fii saaciha suuskii madiine ilahay inuu barakeeyo badarka iyo dalagay abuuran hayaan iyo raashinka ilah inuu barakeeyo iyo wamuddaha mudkeeda suuskuna dawaat saacuna waa laba kiliyo laba kiliyo barhmeelaha mudkuna waa lix boqoloo qiyaasta lix boqoloo koobadan kooba dhuubtaa dhahdaan oo boqol garaam lagu daray koobadu waa shan boqoloo garaam lagu daray lix boqoloo mudku wainii dacawtu waxaa alla ku baryay fii saaciha suuskeedii iyo wamudiha koobadeedii bimilay ma dacaa bihi ibraahim ibrahim wuxuu ugu duceeyey maka labanlaabkii baan ugu duceeyey liahli maka ibraahim wax walba ugu duceeyey mako labanlaabkeed baan madiino ugu duceeyey saa darteed ilaa yowmina hada madiino xagga nolosha iyo dadka dabcigooda iyo diintooda iyo wanaagooda maka way dhaantaa dib u ducadii nabigaa haleeshay waxadaaniihi idan madiina inay xaram tahay oo nabigu xarimay buu idiin sheegay ayb waxadaanii abu kamil aljaxdari fuday bn xusein xadana cabdاlcaziiz yacni ibn اlmukhtaar alansariy mawla xafs binti sirin abu ismaaciil baa loo yidhahdaa kunyadiisa waxadaana abu bakr abi shayba taxdana khaalid bn makhlad albajali xadaanii sulaym bn bilaal ataymi xa waxadaanaahu isxam bn ibrahim ahbarana almakhzuumiyu cabdulahi bn xaarif bdullah bn xari baa lha abdilmalik اmaqzumi waa mashhuuru binasabihi xaadana wahayb bnu khaalidin albahili kulluhum jamaacada saddexda kulluhum ninkii u horeeye ahaa cabdilcaziz bn mukhtaar iyo wadaadka sulaymaan ahaa iyo wahayb can camr ibn yaya almaazini huwa almaaziniy can camr ibn yaya huwa almaazini bihada lisna sanadkaad aad marayseen buu ku tabiyey ama xadiiu wahayb soo ma aha ila waan isku qabtay aan kuu kala duwe faka riwaayati daraawardiy cabdilcasiis ibn mukhtaar xadiidkiisu wuxuu lamid xadiidkii aan ku soo bilownay baabka oo cabdilcasiis maxamed daraawardi cafwan bimili maa dacaa bihi ibraahim ibraahim wuxuu ku duceeyey labanlaabkii duca labanlaabkeeda anugu migu duceeyey wa ama sulayman bilaal ataymi wa cabdilcasiis ibn mukhtaar alansaari abu ismaaciil fa fii riwaayaatihim ayagu waxaa ku jira riwaayadooda mila maa dacaa bihi ibraahimu labanlaab ma ahee intuu ibraahim maka ugu duceeyey ayaan anaguna madiina dadkeeda intaasoo kale ogu duceeyey waana isla simannahay wy intuu ibraahim ugu duceeyey dadka maka degan oo khayr iyo wanaaga ayaa anaguna reer madiina ugu duceeyba nabigu calayh salaat wasalaam laakiin riwaayada dicfiga ee labanlaabkaa ayay axaadiistu u badan tahay xadana qutaybat bnu saciid qaala xadaana bakar yacni bn mudar almisri can ibni اlhaat ibn الhaad waa nisbة ilى jadihi يزيid بn cabdالlahi بn usامة الleyث بn الhaad ba la yhahda يزيid بn cabdالlahi بn usامة بn الhaad can abi bkr بn mحamed بn cmr بn xaزm الأnsاrي can cabdالlahi بn cmr بn cuثman الأmwي waa wadaadka xal cmr cuثman wiilu dhalay wey cuثman بn cafan can raafic بn khadيiجة الأnsاrي الأwsي qala wuxu uhi صxaabiga qala rasul ه صل ل sلم إna إbrahima xarama makkata makuu xarimay oo mamnuucay wainii aniga nabi maxamedan calayh salaatu wasalaam uxarimu waxaan mamnuucaya xaram ka dhigaya ma bayna laabatayha labada shiilood inta udhaxaysa labada buurood laba buuroo dhankan ka ah oo madmadow oo dhagax madmadow oo dhagax kalow a leh iyo shiilo kuskuusana ayuu nabigu ayuu xadka ka dhigay maa bayna laabatayha waa bariid hal bariid afarta jaho bariid weeye wainii uxarimu waxaan xarimayaa maa bayna laabatay yacni yuriidu اlmadiinata madiinu nabigu ujeedaa madiinu ujeedaa وxadaثna cabdالlah بn maslmة بn qacnab xadana سulayman بn bilaal can cutbaة bn muslim الmadni الtaymi can naafic bn jubayr bn muطcim الnawfli ana marwan bn xakm اlأmow marwan bn xakm bn abilcaas weeyaan ninkii madiine ka ahaan jiray amiirka in badan joogay faqiih buu ahaa xoogow un bidacdii reer banu umaya tataabatay mooyeene wuu aqoon dhaamay xataa waagi dambe lagu duulayay cabdullah bn zubayr iyo xaramka wuu diida asagu ka hor istaagay saa darteed baa le naga leexo kadibna camr ibnu saciid alashda baa la soo diray uu dhaamay ana marwan bn xakam khaaba annaasa dadku u khudbeeyey maalin madiinu ka khudbeeyey mimbarkiiba fuulay fadakara makata makuu sheegay wa ahlaha dadkeedii ka sheekeeyey wa xurmata iyo qiimaha iladi cinda allahi wa rasuulih walam yadkur muusan sheegin markuu khudbaynaya marwan ila waa amiirkii ummadda uu khudbaynayay almadiinata madiina ma sheegin oo uu joogay markaa iyada wa ahla ahlkeeda iyo xurmata qiimahay ku leedahay shareecada agteeda ku leedahay iyo nabiga agtiisa ma sheegin fanaadaahu raafi bnu khadiij raafi bnu baa u dhawaaqay isagoo khudbaynaya iska la laadiyey wuxuu ukaadi ukaadi jooji faqaala wuxuu maxaan kuu maqlahayaa dakarta inaad sheegtay makata wa ahlah xurmata aad sheegayso inaad maka uun hayso iyo xurmadeeda aad ku celcelisay maxaan kuu maqlahayaa walam tadkur ilmadiinata wa ahlaha wa xurmataha madiino ood joogtay iyo ahalkeeda iyo xurmadeeda aadan u sheegayn maxaa ku helay aqoon darraa ku haysa miya waqad xarama rasuulullah rasuulka ilah nabigu isagoo xarimay oo mamnuucay maa bayna laabatayha labada buurada caanka inta u dhaxaysa uu xaram ka dhigay wadaalika nabigu taxriimkiisii iyo qoraalku ka qoro hawshaasna cindanaa agtanadu yaallaa haddaan raac bnu khadiij ahay fii adiimin idiin buu ku yaallaa khawlaniyin yaman laga keenay harguhu way kala fiican yihin hargaha loo jeclaan jira hargaha ka yimaada meelhebla marka soomaaliya la joogo hargaha ree hebel baa hargaha ka fiicnaa si fiican bay neefka u qalaan saanta oga saaraan hilib xunka oga reebaan iyo dufanka iyo duxda bahal mar aad moodayso oo xaashi ah bay keeni jireen qolyahan asagoo khariban bay kuu keenaayeenoo oo nimaan wax qalan jirin marka wuxuu yidhi waraaqduu nabigu qoray calayh salaatu wasalaam xadiidkaas wuxuu noogu yaallaa fii adiimin idiin waa saan iyo harag khawlaaniy khawlaan laba meelood baa meel ku taalay magaalo u dhowey dimishqo shaam ku taalayna waa la odhan jiray magaalo ku taalay yemanna waa lo odhan jiray midda yeman baa caam ah yaa caano aad u caanbaxday midda shaam ku taalla iyo rag badan baa ka yimid abu muslim alkhawlaani baa ka yimid waxaa ka yimid oo kale abu idriis alkhawlaani baa ka yimid rag taabiciin waaweyn baa ka soo jeeda oo la yaqaana midda shaam laakiin tan waa tii yamaneed in shiita haddaad doonto ui wadaadkaadan aqra'atukahu waan ku akrisiin buuri anaa kuu merin intaan kuu furaan kuu akriyi ka leef baan ku dhihi dhig kale madiinaan kaa maqlo fadligeeda iyo sharafteeda mar damba ka aamus qaala wuxuu ihi raawigii fasakata marwaanu marwaan waa aamus ila saxaabi baa iska laalaatay waxaanu ubnaan haynaa annagu iyo maka waa isku mid waa laba xaram nabigaana xarimay qoraalkaana waanu ku haynaa asagoo ku yaalla waraaq waraaq muxuu ahaa idiin khawlaani oo dhulkaas laga keen uma qaala kadib wuxuu yidhi qad samictu bacda dalika xadiidka nabi maxamed barkii waan maqlay hadda maxaad oga tagtay wuu hafaa laga yaaba waxadaana abubakr bn abi shaybata وcmr الناaqd kilاahma can abi أحmed الزubayri mxamed بn cabdالlah bn zubayr abi أحmed الزubayri qaal abu bakr wuxuu uri fi xadiiثi xadaثna mxamed بn cabdالlah bn الأsadiي waa zubayrigii xadaثna سufyaan bn سacيid الthawri can abi الزubayr can jaabirin qaal qaala النabiyu salى الlah عalيه alي wsلم ina ibrahima xarama maka ibraahim wuxuu mamnuucay dhulkan waa dhul ilaahay uu xarimay oo qiimeeyey maxaa loo xarimay waa meel muslimiinta ka dhaxaysa waa baled ummadoo dhan u dhaxeeya muslim oo dhan baa imanaya inay nabaad guurto lama rabo inay namaad guurto oo dalacidlaa noqoto oo saxara noqoto tasaxur ku dhaca lama doonayo geedkeeda dhirteeda dhulkeeda waa in la ilaaliyo ummadoo dhan baa iskugu ima ilaa qiyaami saacay taagnaanaysaa marka hawshaasaa ku jirta ina ibraahiima xarama makata makuu xareemo ka mamnuucay in lagu xadgudbo ama lagoyo ama dhig lagu daadiyo geedaheeda la jaro wa inii xaramtu اlmadiinata aniguna madiinan xarimay maa bayna laabatayha inta udhaxaysa labadeeda buurood laa yuqطacu lama gooyo cidaahuha qurceeda ama galoolkeeda ama sogsoggeeda waa geedka qodaxda leh ayaa cidaha la yidhaahdaa laa yuqطacu lama gooyo cidaahuha geedaheeda qodaxda lama taabto walaa yusaadu lama ugaadhsado sayidua ugaadheedan lama ugaadhsado lama aqbaro shimbiraheedii iyo ugaadheedii la agmari maayo bannaankaa kore markaad labada shiilood aad dhaafto waxaad qabsan qabso waxadatana abubakr bn abi shaybata riwaayadii abu daawuud markuu xadiidkan waranayay cinda abi daawuud walaa yukhbatu walaa yucdadu xima rasuul walaakin yuhashu hashan raqiiqa markaad geed aad u baahato ama wuxuun aad uga baahato intaad laan gantale aad ku qabato ama hangool aad geliso baad xoogow ruuxi abqa yar iyo caleen yar ha kaaga soo daadato intaa waa loogeliya madiino ayib laakiin inaad geedkii garaacdo ama aad goyso lama ogolo ilan xoolihii madiine joogay baa calaf u baahan kara riwaaya calafkana waan gaari doonaa insha allah وxadثna abubكر بن شhaybة قال xadثna cabdاللahi بن نmayr وxadثna نmayr محamed xadثna abi abi cabdالlahi ah xadثna cثmaan بن xakiim الأnsاrي بن cabاad xadثna caamir بن sacد الزهري can abi abi sacd bn waqaas aلzuhri qaala wuxu uhi saxaabiga qaala rasuul lah sal slam inii uxarimu waxaan mamnuuc ka dhigahaya oon xaram ka dhigahaya aamina maa bayna laabatay اlmadiina madiino labada buurood inta udhaxaysa labada kalena waa looga qees qaadade saan baa loogu wareejinaya waa afarta gees baa laisla ekeysinaya maxaa nabi alla xarim taxriimku muxuu yahay an yuqtacaan diiday waxaan xarimoon mamnuucay an yuqtaca in la gooyo cidaahuha quraceeda ee geedaheeda qodaxda leh oo yuqtala la dilo sayida ugaadhee la ugaadhsado wa qaala wuxuu nabigu alayh salaat wasalam almadiinatu khayrun lahum low kaanuu yaclamuun dadka madiina ka guurahaya ee ka holeelahaya ee kale u safrahaya hadday wax garan lahaayeen madiina u khayr badan ninka madiina degi karaa degahade ayib waxba ayaan dhiiqada isli lagu soo ordiri almadiinatu madiino khayrun lahum madiina u khayr badan dadku low kaanuu yaclamuuna hadday wax garan lahaayeen laa yadacuha kama tago madiine kama guuro axadun aadame ragbatan canha dhibsu uu dhibsada ayada nacuu nacay darteed duruuf hadday kugu qabsato oo tabar u weyda waa gooni laakiin adoo joogi karoo deganaan kara haddaad dhibs iyo nacayb aad nacaad nacaysa midin ooga tagto habaar baa kugu dhacay laa yadacuhaa kama tago axadun axad ragbatan ayada nacda darteed إlا أbdل الlah rabi wuxuu ku bedela asaga fiiha fi اlmadiina man huwa khayr minhu axad kaa khayr badan baa ilahay booskaada ku bedelaya keenaya wax la ogyahay wata iyada walaa yahbutu ooma sugnado ooma gegsado ooma sabro axadu aadame calىa la'waa'iha macaluusheeda iyo wajahatiha in lagu rafaadi oo dhibaato badan ka dhici oo lagu gaajooni oo lagu baaha nabigu wuu oga calayh الsalaat ibn cumaro maalin fadhiya ayaa gabadhuu xuro mowlihiisii baa soo martay xata ibni cumar waanku macasalaamu raafaqadka salaam xaggeed u socotaa meelaha tuulooyinka korkaraan degiyo madiina laguma noolaan karo ku baabana gaajan ogu dhammaanay na fadhiisu yidhi waad wixii uu noloshaada anaa meelaha ka raadine ha ka bixin madiino miyadan maqan inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkii madiino ku dhinta shahiid baan u noqonay oo mahraati ka cahaya waana u qaadaya laa yabut ooma sabro axadu aadame calaa lawaa'iha allawaa waa aljuuc washidda weeye dhibka iyo rafaadka xagga nolosha adunyada iqhtisaadka iyo wajahdiha rafaadka ee dhibkeeda ooma sabro ilaa kuntu waxaan noqonaya lahu ninkaa sabree adkaystay shafiican ergeeye ow amase waxaan u noqonaya shahiidan maraatikece ummadoo dhan buu nabiga ku maraatikacahaya ashahaatu calayka iyo washahaatu lakaas ku khaldina hadda ummadoo dhan nabigu uu ku makhraati kici waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiidan taa waa maxay waa ashahaatu cala annaas in la gaadhsiiyey risaaladii oo xujada lagu oogay oo xaqa loo caddeeyey buu ilahay nabiga ka makhraati kacaya tan waa maxay nabigaa kuu mu'min tahay ood rumaysay oo ahlkhayr ahayd wey ashahaatu laka iyo washaatu calayka way kala duwanta ayib ree madiine ninkii madiine intuu u sabra gegsada ku nafbaxee ku dhintay lagu xabaalo hadduu ku dhinto meel kastaba meel kalaba hala geeye nabigu u shafeec qaada shafeeco khaasa weeye maxaa yeele shafeecada caamka ahayd ee mudnibiinta ummadda cusaadulmuminiin o dhan ma aha waa tu gadgooni ah midka khaasa weeye shafaacada mudnibiinta guud oo dhan muslimiinto dhan ay leeyihiin waad la wadaagtaa maxaad la dheer tahay tii reer madiina ay khaaska u ahaayeen oo ziyaado darajo in lagu kordhiyo dembiga in lagu dhaafo inaad jannada gartagasho bikhayri xisaab inaan xisaabta lagugu dhibin howlo khaasa wey waa shahaado khaasa iyo shafaaco khaasa kuntu lahu waxaan noqonaya shafiican ergeeye alla oga maalinka qiyaama aw amase waxaan noqon shahiidan u maqhraati kaca inuu khayr aha yowma alqiyaama riwaayadii e, e, abi saciidin alkhudri idaa kaana musliman idaa kaana musliman qofka loo maqlaa takici ama loo shafeeca qaado loo ergen waa kuma ahlu tawxiid wey mushrikiin ma mushrikiin ma aha xadiidku waa mutawaatir can jamaaca min asaxaaba toban saxaabi baa nabiga ka warisa calayh isalaatu wasalaam kulligood waxay ku wariyeen ilaa kuntu lahu shafiican aw shahiidan awdaasi ma tii shaku raawiba ma awdu taqsiimka ahaydbaa loo badan yahay taqsiim inay tahay baa loo ba maxaa yeele hadday shaku raawi aad tahay toban saxaabi oo nabiga ka warisay hal qaab kumaysan wariyeen abu hurara wariya waxaa wariya jaabir ibnu cumar abu saciid ummahaatulmi qaybaha ka wariya toban saxaabi baa wariya kulligoodna kuntu lahu shafiican aw shahiidan ba yowm alqiyama ida kaana musliman idan maxay tahay shahaadadu waa lilmuiiciin haddaad ahlu khayr ahayd waan kuu maqaatix ahlu tawxiid iyo ahlu khayr ahayd haddii xoogow kaa jajabnaana waan kuu ergaynhayaa wey waa taqsiim bixasabi axwaali الnaasi shafiican lilmudnibiin shahiidan lilmuطiiciin wey ama waa isku dariyo waxaa la iskugu kaadaraya shahaada iyo shafaaco nabig wuxuu iskugu inuu kuu ergeeyo kuu shafaaco qaado wa maca daalika iimaankaaga maqaati kaco nabiga jeceshahay ood beledkiisa jeceshahay ood masjid jeceshaad iskugu adoo ku rafaadsan oy gaajo kugu dubatay oo xanuun kugu qabtay oo ku bayahoofay oo balaayo kugu dhacday baad sabirtay maxaad iskugu nabaysay jacaylka nabiga ku khasaari mayst alshafaacatu waاshahaada wallah subxana wa tacala aclam